bacda dalik haddii intaa horteed intii aad dhamaysataan eh, aan aad tirahdaan waaye aan mawduuca kale u gudubna waan iska jeclaan lahayn anaga aad iyo aad bas waa yahay waxaa lagu bilaabayaa eh, idinkaa lagu bilaabaya maya haye adaa kale lagu bilaabaya khalaas de anaga marka hore waxaan ku goaameynay inaan labaatan mirir labaatan mirir ka dhigno labaatan iyo labaatan meeshii soddon soddon ay ahayd yaan labaatan iyo labaatan ku tashanay marka hore ma ya Eh, bes waay khalaas labaatankii labaatankii oo annaga marka hore guddi ahaan intaan idigu goyn aad naga daba imaateen ya ahlan wasahla waad mahadsantiin waad nagu sharafteen bes u geesha cabdilcasiiz waa labaatan mirir iyo labaatan mirir iyo toban iyo toban masaa'ilkanna waxaa la ii sheegay inay yihiin masaa'il la isku maaragtay eh, garaawshan haya xag iyo xaggabo oo masaa'il adiladeeda la wada og yahay oo adiladeeda ay badan yihiin oo ninkii dhan u arkay ninka dhanka kale u arko marka iyaga aanu si sharaf leh aan u wadno oo dadkan aan u faa'iidayna maxay ahayd si si maaragtay ay wax usii fahmaan dhallinyarada annagaba waayo khayr baa isku weyn xagga gee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين موضوع ميشن أن كب الله بينا وحوي ناقت حائضة أو ناقت ديقة قبطة qur'aan ma aqrin kartaa mise ma aqrin karto amase ma taaban kartaa mise ma taaban karto mawduuca meesha aan ka gelaynaa midkaa isagaa ah wey waxaase ka hormarsanayaa hal masalo oon walaalahay ka codsanayo masaladaasi waxay tahay walaalahay waxay sheegteen inay salafiye yihiin annaguna waxaan ognahay inay wahaabiye yihiin marka waxaan rabaa inay iswaafajiyaan waxay sheegteen iyo waxay ku dhaqmayaan inay kala duwaan shaacirku wuxuu yidhi waman iddacaa bikayri maa huwa fiihi falaxadhu shawaahid اlimtixaan markii aanu kala tegayna waxaan idin idhi waan ku adkaanayaa mawduuca ninkii in yar daraf ka maro si kastaba ha ahaate maarata waanu ka joojinana marka min fadlkum ixsaanukum maxay ahayd mawduuca hadda oo aada adiga haatay sheegtay unbaa unbaad isku ekeynaysaa qiraa'at alxaydi xayd alqur'aan khalaas ma fi xagga akhir marka mawduucaasi waxa weeyi waxa xaaraan ah naagta dhiigga qabta inay aqrido qur-aan iyo inay taabato kitaabka qur-aanka qur'aankaa inay aqri inay qur-aanka aqrido iyo inay masxafka qur-aanka ah ay muxuu ahaa taabato xaaraam weeyi arrintaa iyada ah waxay xaaraan ku tahay adilada sharciyada ah oo ah kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo aahaartii laga soo naqliyey canisalaf ayay muxuu ahaa mamnuuc ku tahay markaa arrintaa iyadiihi waxa weeyaan a'immadii afarta ahaa madaahibtoodi sidaa iyadaa wey wa haadaa madhabul a'immati alarbaca radiya allaahu cani aljamiic dhammaantood allaha ka raadli noqdee inayna naagta dhiigga qabtaa qur'aan akhriyaynin afarta madhaboodba way isku waafaqsan yihiin marka daliilka xadiidka daliilka u ah naagtu inayna akhriyaynin qur'aanka waxa rawa rawaalbukhaariyu imaamu albukhaari wuxuu wariyey can isayidati caaisha radia allaahu canhaa allaha ka raadna noqdo ee qaalad waxay tidhi ina annabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yataki'u kii ku dangiigsada fii xajrii fii xijrii dhabtayda kii ku dangiigsada ayuu ahaa ama ku tiirsada waxaa tidhaahdaa walxaal ana xaa'idun uma yaqra'u lqur'aan qur'aankana markaa nebigu uu aqrin jiray qaala alxaafid ibnu xajar raximahu llahu tacaala fii sharxihi fi lfadxi sheekhaasi wuxuu yidhi ibnu xajar sharxigiisa uu fadxulbaari sharxay uma qowluhaa uma yaqra'u lqur'aan kaana yaqra'u lqur'aan wa ra'suhu fii xajrihi labadaba wa ra'suhu fii xijrihi wa ana xaa'idun facalaa haadaa fain jaraynaa calaa haadaa falmuraadu bilihtikaa'i wadcu ra'sihi fii xijri haawe qaala ibnu daqiiqi alciid sheekhaa ibnu daqiiqi alciid la yidhaha wuxuu yidhi fii haada alficli ficligan isaga ah oo nebigu isagoo oo caaisha dhabtiisa ku tiirsan qur-aanka uu aqriyey ishaaratun farfiiqid weeyi ilaa ana alxaa'ida naagta xaa'iladiihi laa taqra'u lqur'aan qur-aan inayna aqrinaynin bay tilmaamaysaa middaa iyadiihi maxaa yeelay lianna qiraa'atahaa aqrinteeda low kaanat jaa'izatan mid bannaan hadday tahay lamaa tuwhima lama lama tawahumeen imtinaacu lqiraa'ati fii xijrihaa xataxtiija inta looga baahdo ila tansiisi calayha marka tawahumba ma yimaadeen malaba ma yimaadeenba wax mala ihi ma yimaadeen sidaa darteed yacnii inuu qiradu ay ka mancoon tahay ayaa muxuu ahaa loo baahday in la caddeeyo marka waxa weeye xadiidka kale ee daliilka u ah can cabdillaahi ibni rawaaxa waxaa laga wariyey anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa an yaqra'a axadunaa alqur'aan wuxuu nahiyey mid annaga naga mid nahaa an yaqraa an yaqra'a axadunaa alqur'aan nebigu wuxuu nahiyey axad annaga naga midihi ihi inuu qur'aanka aqriyo walxaal huwa junubun isagoo janaabo qaba marka haddii la manciyey ruux janaabo qaba haddii qiradii laga manciyey janaabada iyo xaylka iyo canaagta dhiigga qabta xaylka iyo waxa afqalsan janaabada xaylka afqalsan iyo xaylka ayaa culus yacni isagaa ka adag wey yacni cibaadada meelo waxaa jirta lagu baneeyey ninka junubka qabaa yacni muxuu ahaa adkaarta wax loo baneeyo wey meelo isaga loo baneeyeyba iyada laga manciyey marka fa min baabi alowlaa weyn marka xadiidkaa waxaa wariyey daaru qudni baa wariyey wa qaala wuxuu ihi isnaadun saalixun xadiidkaa isnaadkiisu waa saalix ey saxiixun aw xasanun ama waa saxiix ama waa xasan waxa weeye xadiidka kale can ilmuhaajir ibni qunfud waxaa laga wariyey annahu ata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu u yimid isaga oo nebigu weysaysanaya markaasuu salaamay suubanuhu muuse salaantii ka ridinin ilaa uu ka weysaysto markaasuu suubanuhu wuxuu u cudur daartay ninkii isaga ahaa oo salaantii ka radi waayey markaasaa wuxuu yidhi innii karihtu an adkura allaaha ilaa calaa duhrin ow calaa dahaaratin waxaan kaaga aamusay oon salaamta kaaga radin waayey waxaan nacayay anoon daahir ahayn inaan muxuu ahaa ilaahay xuso xadiidka ib waxaa weriyey rawaahu bnu khusayma fii saxiixihi wa abu daawuud ibnu khusayma ayaa saxiixiisa ku wariyey mujalladka koowaad boqol iyo saddex abu daawuud baa wariyey raqamkiisuna waxa weeye boqol iyo toddoba waayo ibnu maajah baa wariyey raqam waxaa weeye raqamkiisuna waxa weeye maca saxiifada meeshuu kaga yaallo labaatan iyo toddoba waayo marka fiihi xadiidka waxaa ku sugan alqiyaasu min baabi alawlaa qiyaas oo mar haddii nebigu isaga oon dahaaro qabin inuu dikriga ilaahay xuso uu diiday haddee tanna waa min baabi ulaa way ka sii daran tahay way fa dakarahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam faidaa fa kariha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu hadduu nacay an yaquula wacalaykum asalaam calaykum asalaam inuu yidhaahdo hadduu nacay calaa gayri wuduu'in famaa baaluka biqiraa'ati alqur'aani calaa janaabatin aw xaylin taasaa ka sii daran wey marka waxaa kale oo u daliilah masiga laa yamasuhu ila almudaharuun wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay laa yamasuhu ma taabto kitaabka qur'aanka ah ila almudaharuun kuwa la dahiray oo axdaafta laga dahiray mooye axad kale oo taabanaya ma leh tanziilun min rabbi alcaalamiin waxaa weeye soo dejin laga soo dejiyey ilaaha rabbulcaalamiina xaggiisa weeye kitaabka qur-aanka ah marka fa haadaa nasun sariixun waa nas cad muxuu ku cadiyahay fii ana kayra daahiri wahuwa almuxdad waljunub walxaayid laa yaxilu lahu an yamusa alqur'aan ilaa an yatadahara marka fain qaala qaa'ilun almuraadu fii qowlihi tacaala ila almudaharuun almalaa'ika waa say ku fasireen bacd bacdulmufasiriin say ku fasireen weeye haddii la yidhaahdo ilalmudaharuunada waxaa loo jeedaa kuwa axdaafta laga dahiray ma ahe waa malaa'igta haddii la yidhaahdo fa haadaa khadaun maxaa yeelay wasaxiixu ladii dakarahu limaamu nawowiyu raximahu llahu tacaala fii sharxi lmuhadab mujalladka labaad safxada waayo toddobaatan iyo laba ana allaha tacaala wasafahu bitanziil ilaahay wuxuu ku sifeeyey kitaabka qur'aanka ah tanziil wa haadaa daahirun fi lmasxaf kaasina wuxuu daahir ku yahay masxafka aladii cindana aladii qaala allahu fii wasfihi tanziilu min rabbi alcaalamiin wa qaala fii mowdicin aakhara inaa anzalnaahu qur'aana carabiya wa qowlihi subxaanahu nazla bihi ruuxu lamiin marka jawaabku waxa weeye yani muxuu ilaahay yidhi tanziilun soo dejin weeye kitaabka oo min rabbialcaalamiina laga soo dejiyey haddee kitaabka la soo dejiyeyna lowxulmaxfuudka ma ahe waa kitaabka qur'aanka ehe la akrista wey inaa anzalnaahu qur'aanka waanu dejinnay qur'aanan carabiyan xaaluu yahay nazala waxaa la degay bihi qur'aanka alruuxu alamiin marka jawaabtu maxay tahay anna qowlahu tacaala tanziilun uu ilaahay yidhi daahirun fii iraadati almasxaf masxafka yacni in loola jeedo ayay ku caddahay falaa yuxmalu calaa hayrihi kayrkiina laguma xambaari karo ilaa bidaliilin saxiixin sariixin mooye markaa shariifkaan uga baxaya inta dambe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحوي آية وجه استدلال كذا سيدة شيخ ونص قاضي الشيخ محمد العبور إيه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون مطهرون توحوي أي طاهرون من الحيض من الحدث الأصغر والأكبر marka xaydkii baa soo gudagelaya janaabadii baa soo gudagelaysaa weyse qabla-aantii baa soo gudagelaysaa intaasoo idil mutaharuun lafdigaasay kusoo xaroonayaan aayaddana tanziilu min rabbi alcaalamiina ayuu ilaahay leeyahay kan soo degay waxaa weeye buu yidhi la soo dejiyey ee munazalka ah ma aha lawxulmaxfuudka ee waxaa weeye kitaabka qur-aanka alladii bayna aydiina marka waxyar waxaan ka taabanaya waktiga ayaa aad u yaro say wadaadihuusi gurayeen baba eber ka dhigay waxba kama soo harin marka waxaa laleeyahay labaatan daqiiqa jumhuurta waxa ay ka yidhaahdeen iyo salafkii saalixa baan ka tataabanaynaa wax marka waxaa la doonayaa xataa haddii mas'alada la helo khilaaf bacda riwaayaatku soo arooray sida ay jumhuurta mucdamu lmuslimiin salafu saalix sida ay qabaan ee ay ku tageenay u badan yihiin in la maro weeye sidana laga doonayo ma aha qiilqiil iyo daruurayn iyo waxaa la sheegay oo hadda hataa yani culummada meesha fadhido qaar laga sheegay inay dhaheen annagaa u rusaynay qofta imtixaamka gelayso in ay akriso haddee ilaahay ba wax rusayni kara rasulku wax rusayni karo ma laha marka waxaa weeye madhabu jumhuuri اlculamaa calى taxriimi masi اlqur'aani wa qira'atihi liljunubi wاlxaa'id imaamu nawowi raximah اllahu tacala wuxuu ku leeyahay sharx lmuhadab wuxuu ku leeyahay yaxrumu calى aljunubi wاlxaa'idi wاnufasaa ninka janaabada qabo iyo xaa'idada iyo kuwa dhiig dhalmada qabo waxaa xaaraam ka ah qira'atu shayin min alqur'aan wax qur-aan ka mida inay aqriyaan wain qalla xataa bacda aaya aayad gobolkeedana allah ka dhigay barhkeedana allah ka dhigay inay aqriyaan waa ka xaaraam marka wuxuu sheekha leeyahay eh, imaamu nawowi raximah اllahu tacaala walow kaana yaqra'u fii kitaabi fiqhin aw gayrihi fiihi hadduu akrinayo kitaab fiqhi ama kayrkiisa oo ay ku sugan tahay ixtijaajun biaayatin xaruma calayhi qira'atuha inuusan akrinin weeyaan imaamu nawowi raximah اllahu tacaala haddana majmuuca wuxuu ku leeyahay juزka labaad safxada boqol konton iyo sideed wuxuu ku leeyahay madhabuna anahu yaxrumu cala aljunubi wاlxaa'idi qira'aة اlqur'aani yaa ka xaaraama inay quraan akriyaan ninka janaabada qaba iyo naagta xaa'idada ah inay akriyaan qur'aanka ayaa ka xaaraama qaliil iyo kaiir labadaba xataa bacda aayati wa bihada ayay qaala akar اlculamaa xataa xakaahu lkhaطaabiyu ilaa uu ka xikaayooday iyo wagayruhu can اlaktariyati saasuu ka sheegay waxakaahu asxaabuna can cumar bn اkhaaab bin lkhaaab وخليفة الراشد الثاني خليفة لبادوي وعلي وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وسلف صالح ويان حسن البصري إيه الزهري إيه محمد بن الشهاب الزهري إيه النخعي وقتادة وأحمد وإسحاق وقال مالك إمام مالك باوحي يري أو لبر رواية لغا هيو نينك جنابة قبل يقرأ الجنوب الآيات اليسيرة للتعود تعود yani marka aad yani qofka waxyaalaha adkaarta oo kaleeto ama tacawudka wuu akrisan karaa ama xaaidada soo ma aha riwaayataani canhu imaam maalik sida junubka loogu ruqseeyey in uu tacawudka iyo waxyaalaha adkaarta ay akristaan xaa'idadan intaa ma loo ruqsaynaya riwaayatan laba riwaayo weeyo waxaa weeye mid wuxuu leeyahay looma ruqsaynin waabay kasii daranta iyada riwaayo wuxuu ku yidhi iyadana waxaa loo ruqsayni karaa adkaarta iyo wixii la mid waa riwaaya hadda riwaayada kale jumhuurtu ku raacsan yahay marka abu xaniifa taasoo kale ayuu qabaa imaamu nawowi haddana raximah llahu tacala majmuuca isla juzka isaga safxada saddex boqol iyo konton iyo sideed wuxuu ku leeyahay farcun fii madaahibi alculamaai fi qira'ati alxaa'idi alqur'an wuxuu leeyahay qad dakarna ana madhabana almashhuur taxriimuha wahuwa marwiyun can cumar وعلي وجابر رضي الله عنه وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالي ورق صحابتي يتابعين يرق سلف كهوية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور وعن مالك iyo abi xaniifa waxaa laga wariye buu yidhi riwaayataan oo ti hadda aan soo sheegayna ama loo ogol yahay marka marka eh, haddaba saasay jumhuurtii ku tagtay afarta imaamoodna ay isku raacin sidaa weeye sidaa annagana laga doonayo naagta xaa'idada ee xaydka qabto meel loogu loogu banneeyey inay qur-aan iska akhrisato lama hayo marka waxaa jirta hal xadiid xadiidka isaga ee nabiga calayhi salatu wasalaam ka sugnaaday yatakiu fii xajrii wa ana xaaid uma yaqra'u lqur'aan sida ibnu daqiiq uciid uu ku fasiray wuxuu daliil u yahay naagta xaydada inay qur'anka aqrinaynin maxaa yeele hadday og inay waxay og in xaa'idada aan loo fasixin waxa marka dhabta dhabteeda nabiga uu ku aqriyey ay shay ay daciisanayso ah marka waxaa jira xadiid la soo oonse daliil aanan u ahayn waxaa weeye xadiidka isaga ah nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa ahaa ifcalii maa yafcalu lxaaju ayra an laa tauufii bilbayt hayra an laa tatuufii bilbayt kaa oo loo yani wuxuu leeyahay nabiga ayaa caaisho wuxuu ku yidhi markay weydiisay iyadoo xajki ku jirtay oo haddana dhiiggii uu ka yimid xaajiga wuxuu sameeyo samee baytkasi ha dawaafin waxay halkaa bacdunaas u daliishadeen lagama soo reebin dawaafulbeyt mooye wax kale e waa marka haddi qur-aanka waa loo fasaxay bay leeyihiin ya waa iska fikir un waxaa weeye wax lagu banaysanayo mooyaane nabiga hadduusan cadaynin inaad iska cadaysato maaha riwaayadaha qaar walaa tusalliina salaad bay ku darayaan riwaayad baa ku daraysaa bukhaariga inay ku suganta aan filayo marka acmaalulxaj baa laga hadlayey wixii khaarij ka ena wax soo gudagelayo ma aha marka saa darteed waxaan leenahay sida waxaa weeye la doonayo jumhuurta laislaamka laga doonayo sida ay jumhuur islaam mareen jumhuur yani muslimiin muslimiinta jumhuurtooda badigooda culammadoodii salafkii saalixa saxaabada sida ay ku tageen xataa saxaabada lagama soo sheegin wax sidaa ayada khilaafsan marka sidaa ay ku tageen inay yeelaanba ayaa la doonay marka eh, sidaasoo kaleeto waxaa sugnaadeen atar fara badan oo kuwa hadda aan sheegay ee laga wariyey salafka saalixa ay kamid yihiin ayaa ka sugnaadeen eh, rag fara badan oo maarata yani atartii eh, saxaabadii iyo dad ka dambeeyey ah maarata yani inaan loo ogolan loo fasaxin waxaa jira marka xadiid odhanayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay laa yaqra'u aljunubu wala alxaa'idu shay'a min alqur'aan xadiidka isaga waxaa weeye waa kaan saaka laha axaadiis waan ku kala tagsannahay albani ayaa xadiidka tadciifinaya ninkii la yidhaahdo xasan binu cali asaqaaf alhashim alqurashi alxusayni ashaafici wuu tasxiixinaya annaga agtaannada xadiidka waa ka xasan waxaa weeye wuxuu xadiidka ninka isaga ku durayana waxaa weeye wax cilo oo darajatu saxiix kasoo ridayo laakiin darajatulxusni yani uu noqonayo duruq qawiyeyso oo xoogaysana wuu leeyahay oo ilaa saddex dariiq buu xadiidka isaga arooray saa darteeda marka waxaa weeye walaalaheenna agtooda daciif ayuu ka yahay lakin annaga agtana xasan maxaa yeelay albani yay haystaan albanina waxaan ognahay inuu yahay muxadis mutanaaqida oo isburinayo oo axaadiistii marna saxiix isagii haddana xadiisku saxiix haddana daciifinayo kaa qabsani mayna marka laakiin xasanu saqaaf oo asaga aan isburinin yaa saxiixiyey xasan ka dhigay xadiidka marka xadiidku waa xadiid xasan weeye albanina lama qabsanayo tadciifkiisa lama qabsanayo waxaan leenahay axaadiidkii rasuul ayuu ku ciyaaray saa darteeda xadiid iyo tasxiixiisa iyo tadciifkiisa tora qabsani mayno bilahi tawfiq Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آه intaan mawduuca guda gelin mas'aladan aan ka niqaashayna hadda way ka duwan tahay masaa-ishii aan ka soo niqaashnay in badan oo ka mid ah masaa-ishii aan ka soo niqaashnay waxay u badnaayeen masaa'il caqiidada ku saabsan ama masaa'il tawxiidka ama wax maaragtay tawxiidka ku lug leh mas'aladu hadday caqiide ay taabanaysana waa mas'alo adag oo waa usuushi saa darteed waxaan maaratay u sheegaynay dadka mustamiciinta e in caqiidata salaf loo noqdo oo la qabsado wixii salafka ay haysteen masaaishaha caqiidada wixii ku saabsan tawxiidka ilaahay ilaahay oo la waxido maaragtay asmaadiisa iyo afcaashiisa iyo cibaadadiisaba lagu waxido wixii ku saabsan maaragtay ilaahay hayrkii oo wax la weydiisto oo wax laga dalba istiqaafadii iyo hayrkeedba mas'aladaa markaa masaaisha usuusha ah iyo mas'aladan way kala duwan yihiin wuxuu soo guuriyey ah, alcalaama ibnuulqayim kitaabkiisa iclaam almuwaaqiciin saxaabada inaynan isku khilaafi jirin ama uunan maaratay ay ka sugnaanin inay masaa-isha caqiidada isku khilaafeen kama dhicin buu yidhi iyadoo wax badan oo furuucda ka mid ah ay isku khilaafeen saa darteed mas'aladan waa mas'alo farac ah oo masaa-isha furuucda ah ayay ka mid tahay mas'alada markay farac tahay labuun bay mid tahay in ay tahay mas'alo mujmac ah oo muttafaq ahoo adiladeeda ay cad yihiin oon la isku khilaafsanayn iyo inay tahay mas'alo mukhtalaf ah masaladan waxaan annaga qiraynaa inay tahay masale mukhtalaf ah eh. hadallihii walaalaheen ka soo yeeray ee inay tahay masalo muttafaq eh waan ka jawaabi doonaa oo markaan aan isbaatinayna inay mukhtalaf tahay yaad dhegaysan doontaan masalada markay farac tahay mukhtalafna ay tahay adiladeeda unbaa la eegayaa khaasatan qofka culummada ee ee adilada kala saari karo adiladeedu maaragtay fiirinhayaa meeshii daliilka uu u xoog bato ayuu raacayaa hadday adiladeeda eh, qofka caamiga ah taa waa qofkii maratay culimmada qofka caamigana eh qofkii uu ku kalsoon yahay oo culimo ah oo diintiisa iyo istiqaamadiisa iyo cilmigiisa uu ku kalsoon yahay ayuu weydinhayaa oo ka fadwo dalbahayaa marka intaa waa muqadima ku saabsan mas'alada tan waxaan mas'alada maartaay qofta xaa'idka ee qur-aanka may aqrin kartaa labay isugu khilaafeen culimmadii mana aha wax maartaay hadda ilaa zamankii salafka laga bilaabo qarni alawal waktigii saxaabada ayay culummada laba isugu khilaafeen wuxuu walaalkay yidhi mas'aladaa waa mutafaq oo culummada isku itifaaqeen waxaan u sheegaynaa oon kutubaha ka aqrinaynaa inay isku khilaafeen saxaabadii laftoodii a'immadii laftoodii muxuu ahaayey dadkii ka dambeeyey ee taabiciinta ahaa inay isku khilaafeen ilaa yowmina haadaana khilaaf masale khilaafiya ay tahay oo qof walbo wixii u rajaxnaada uu qaadanhayo ayaan isbaatinaynaa labada qowl ee laisugu khilaafay qowl waa qowl ljumhuur oo waa siduu maarata akhuuna shariif uu sheegay wuxuu isbaatiyey asaga inay inuu khilaaf jiro ninkii ka horreeyeyna wuxuu yidhi waa muttafaq mas'aladan jumhuur waxay ku tageen in maarata qofka xaa'idka ay qur-aanka aqrin karin waxayna soo deliishadeen adilo saddex daliil bay soo deliishadeen waxyaalaha maarta ay soo deliishadeen saddex daliil baa ka waxaa ay soo deliishadeen xadiidka u horeeyo waa xadiidku hadda aqrinayay xadiid ibnu cumar laa yaqra'u aljunubu wala alxaa'idu shayئa min alqur'aan xadiidkaa waxaa wariyey tirmidi wuuna daciifiyey fii sunan tirmidi weeyo kolkuu wariyey buu daciifiyey wuxuu hadda aquuna yidhi waxaa xadiidka daciifiyey albani saa darteed ayagaa albani bay maarta ayay daciifa ka qaateen ma ahe fii sunan tirmidi markuu xadiidka wariyey yuu daciifiyey tirmidi bayhaqina wuu wariyey ibnu maajahna wuu wariyey waxaa xadiidkaa dacfigiise waxaa ku jira ismaaciil ibnu cayaash ismaaciil ibnu cayaashna riwaayatuhu way garanayaan dadka maaragtay cilmiga xadiidka wax ka garanhayo riwaayatuhu can ishaamiyiina waa saxiixa riwaayatuhu can alxijaaziyiinna waa hayru saxiixa taasna waxaan ka akrin doonaa oo cadaynhayaa inuu xadiidka daciif yahay bacda tirmidi kolkuu tirmidi uu daciifiye ka dambe ibnu xajar alcasqalaani waan akrinhaya asagaan ka akrinayna kitaabka asage xadiidka labaad ay soo dirishadeen waxaa weeye xadiidka jaabir wuxuu lafdigiisa waxaa weeyaan laa taqra'u alxaa'idu wala nufasaa'u shayئa min alqur'aan waxaa wariyey xadiidka daara qudni waana daciif asagana daara qudni baa wariyey waa daciif waxaa ku jira nin matruuk oo la yihahda maxamed ibnu fadl annaga waxba jabkana kama daciifino culimada eh, ibnu xajar ayaa maaragtay kitaabkiisa eh, ayaa asna ku sheegay inuu daciif yahay maxamed ibnu fadl oo matruuk ah ayaa ku jira waxaa maaragtay ay soo deliishadeen oo kale daliilka saddexaad waxaa weeye kii hore xadiid ibnu cumar waxaa yidhi waa daciif daliilka labaadna waa xadiida jaabir asna waa daciif bal matruuk baa ku jira daliilka saddexaad waa qiyaas siduu maarata shariifka sheegay waxaa looga qiyaastay junubka xadiid baa ku soo arooray junubka siduu aqriyey inuu qur-aanka aqrinaynin qaarna way daciifiyeen culummada qaarna mayna daciifinin waa sax waxay oga qiyaasteen marka culimmadii banay reebtay maadaama junubka uusan qur-aanka aqrinaynin oo xadiidka asaga ah qaar ay taxsiiniyeen waxaa looga qiyaasanayaa xaa'idkana inay aqrin karin lianna xadaaha aklad min xadaihi ciladeeda ayada ayaa ka weyn cilada asaga haysato saa darteed ma akrin karta yidhaahdeen intaa waa madhab aljumhuur iyo wixii ay soo deliishadeen oo adile eh madhabka labaad waa jamaaca min alculamaa waxaa ka mid ah madhabka asaga eh imaamu albukhaari baa ka mid ah eh. oo hadda akhuunaa saan sheegi doono wuxuu yidhi culummada qaar ayaa maartaayey yaa soo yaa daliil ahaan u sheegeen culummada uu sheegahayana ma sheegahay waa bukhaari wey bukhaarina fiqigiisa waad garanaysaan tarjamada ayuu maaratahay bukhaari ayuu ku sheegay arrintaa iyade ibnu xajarna markuu sharxaya wuxuu yidhi muraadu lbukhaari oo xadiidkan asaga ee fafcali maa yafcal ilxaaji muraadkiisa waxaa weeyo inay xaa'idka qur-aanka akrin karto wakti idinkama qaadayno kutub ka akrinaynaa si maarataay walaalahana ay u qalcaan madhabka labaad ee haddaan idiin sheegahayey bukhaari baa ka mid e waxaa ka mida maaragtaayey aabari ibnulmundir baa ka mida ibraahim annakhaci baa ka mida daawuud adhaahiri baa ka mida waana riwaayo maalig iyo abi xaniifa iyo axmed ba laga wariyey waa riwaaya can maalik wa abi xaniifa wa axmed saddexda a'immaba riwaayo waxay qabaan inay aqrin karto waxaa kale oo maarataay eh, uu maarataay hadalka asagana yidhi qowlu shaafici fi lqadiim waxaan oo xaqii baad ka tilaabsan marka inaa culimmadu wixii diinay jira dadka u sheegaan waxayna garanayninna ay ka aamusaan malaaigta ilaahi subxaana watacaala yani waxa weyaan maaragtay markii fi suurati albaqara way ka cudur daarteen waxayna garanayn laa aclam min alcilmi bal nisf alcilmi ma garanayo alimaamu maalik baa afartan mas'ale la weydiiyey markaasuu dhowr masale bas ka jawaabay intii kaleu garan waayo markaasaa ninkii su-aalaha weydiinaya wuxuu ku yidhi imaamu maaligow maanta ma waxaa dadweynaha gaadhi in afartan ma warkaasaa dadweynaha gaadhay oo imaam maaligo waan ceeboobi imaamnimadaadiibaa yani nabar gaadhaya iyo dhibaato markaasaa wuxuu yidhi dadweynaha waxaad u sheegtaa buu yidhi imaamu maalik inuu afartan mas'alo la weydiiyo dhowr iyo soddon masale inuu garan waayey dadweynaha iga gaadhsii buu yidhi ikhlaaskaasaa la doonaya inaad xagga rabbi subxaana wa tacaala u xilato oo aakhiradaada aada u xilato qabrigaaga aada u xilato midda la doonayo culimada midda laga doonay midda iyadaa wey oo aada looga taxadaro waxaadan garanaynin ma garanaya dheh waxaad garanaysana saaad u garanaysa uga jawaab waxaadan garanayninna kaa waxaa weeye waa culimmaday banneeyeen ay aqrin karto adiladooda ayana waxay soo deliishadeen afar shay daliilku u horeeyo waa xadiidka haddaan sheegaynay fafcalii maa yafcal ilxaaj hayra an laa bilbeyt waxay usoo deliishadeen oo imaamu albukhaari uu u baabiyey inay xaa'idka qur-aanka akhrin karto daliilka labaad waxaa weeyo waa xadiid waxaa wey caaisha lafteeda ficilkeeda caaisha caaishada hadda laga warinhayay in maarataayey dhabteeda qur-aanka uu ku aqriyey ayada lafteeda ayaa aqrin jirtay ayadoo xaa'id ah waxaa arrintaa ku radinaynaa walaalkeen dhagax buur baa wuxuu yidhi wax saxaaba oo ayay ka sugnaatay ma laha marka waxaan fiirinaynaa a anta aclam am innawowi وحوله ما أرتاه الإمام النووي أنت آه، عيدا مركو الشيخ وحيري مذاهب العلماء في قراءة الحائل للقرآن قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريم ذلك وهو مروي عن عمر وعلي وجابر آه، وبه قال الحسن البسري وقتادة وعطاء وأبي العالية وسعيد بن جوعر والزهري وإسحاق وأبو ثور وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد روايتان إحداهما التحريم والثانية الجواز وبه قال داود واحتج لمن جوز ب... ب... واحتج لمن جوز بما, بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض ما نقرأ marka waxaa weeyaan wuxuu yidhi maarata nawowi wuxuu baabaystay culimmada madaahibtay u kala baxeen hal ilxaa'idu taqra aw laa taqra may aqrina qofka xaa'idka mase ma aqrinayso labadii madhaben sheegay buu sheegay madhab wuxuu waa madhab اljumhuur wa huwa almashhuuru can madhab اlimam الshaafiعي huwa almashhuuru can madhabina buu yidhi waa taxriim madhabna waxaa weeyo waa madhab raggan hadda uu sheegay ee faraha badan ee bukhaari uu ka mid yahay iyo riwaayadan a'immadan alaaada caaishada maatahay uu ka wariyey weliba wuu u sii wuxuu yidhi waxay soo deliishadeen oo kale khawfu nisyaan haddayna qur-aanka akhrinin waxaa maartaahay looga maata looga cabsi qabaa inay halmaanto ama waxaaba dhici kartaa inay ardaya tahay saasuu leey maarataye inay ardayo tahay ama maclimad ay tahay maarataye ayaa dhici kara marka madhabka eh, daliilka labaad ay soo daliishadeen waxaa weeye eh, cumuumu xadiid kaana yadkuru اllaha calaa kuli axyaanihi ibn xajar baa saas xadidka jurubku kusoo arooray laakiin waxay usoo maarata waxay usoo daliishadeen buu leh ibn xajar waxaa loo soo daliishaday inay aqrin karta xaa'idka qur-aanka inay akrin karto لأنa الdikra acama min an yakuna bاlqur'aani aw غayrihi marka waxaa kale oo lasoo deliishaday adilada ka mid e in maaragtay qof junuba uu qur'aan aqrin karo bukhaari usoo deliishaday risaalatuhu salى اllahu عalayه wasalam ilaa heriqle nabiga risaalada uu diray ee heriqle uu u diray ayaa qur-aan ku jiray waxay walaalaheen dheheen maartaay mana taaban karto mana aqrin karto waxaa ku jiray bismi اllahi الرaحmaani الرaحiim qul tacaalw somaha qul tacaalow atlu maa xarama aayaddaasaa ku jirtay yaa ahla kitaabi taaalow yaa ahla kitaabi tacaalow ilaa kelimatin aayaddaasaa ku jirtay gaalaha loo diray oo gaalada inta qaateen bay akhristeen wuxuu usoo soo imaam albukhaari wahuwa faqiih wuxuu usoo deliishaday in maaratahay qofka junubkae ama qofka xaa'idkae inay qur-aanka maaratahay ay akrin karto adiladaas ayaa maarataayay yay soo deliishadeen waxaan jeclahay inaan aqriyo eh, hadallihii aan sheegahay ibnu xajar xadiidkiisa u daciifiya ibnu cumar khaasatan maxaa yeelay wuxuu yidhi ibnu xajar markii maartaay uu soo arooriyey xadiidkan qaala imaamu اlbukhaariyu wa qaala ibraahim laa ba'sa an taqra'a alaaya waa matniga bukhaariga weeye laa ba'sa an taqra'a alaaya walam yara ibna cabaas bilqira'ati liljunubi ba'san wa kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam yadkuru اllaha calى kuli axyaanihi wa qaalat umu caطiya kuna nu'maru an yukhraja alxuyadu فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل, أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم آه الآية يا أهل الكتاب تعالوا وقال عطاء عن جابر حاضر عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب xadiidkii markuu marka keenay sanadkiisa uu ku keenay fafcali ma yafcal alxaaji wuxuu yidhi ibn xajar muraadu الbukhaari fi hada alxadiid alistidlaal calى jawaazi qira'ati alxaa'idi wاljunubi bixadiidi caaisha hada kolkuu xadiidkaa u keenay wuxuu yidhi bukhaari muraadku u jeeda waxaa weeyo in qofta xaa'idka iyo ruuxa junubkaba inay akrin karaan inay qur-aanka akrin karaan saasuu yidhi marka xadiidkii uu soo arooriyey wuxuu yidhi ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو غيره وإنما ساق بين الذكر فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف فرق بالعرف وأورد المصنف أثر إبراهيم النخعي إشعارا بأن منع الضحاء من القرآن ليس مجمعا عليه ليس مجمعا عليه وحسو أروريه بير أثرك آثارته هراء معلقة أهيد أرنت أنه مجمع أهين أو خلاف وكجري زمن كيسي يا زمن كسو الريبو عربة أنا تضعيف كيس أنت أول شيء وأما وأما حديث ابن عمر هذا أولها ألباني بيكون راعها قال لا حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيء من القرآن فضعيف من جميع طرقه هذا في فعل ذلك فضعيف من جميع طرقه marka waxaa fiican in maartaayay markaan mas'ale aan sheegayno inaan qumaati wuxuu yidhi duruqdiisoo dhan waa daciif meel u baxsanaya ma laha xadiidka asaga eh duruqdiisoo dhan waa daciif buu yidhi marka waxaa fiican in qofka maartaayay wuxuu og yahay uu sheego oo uusan ka been sheegin maarta culimada marka mas'aladaa ah duuduub ahaan madhabka annaga aan qabno waa madhabi salafka ay qabeen mar hadday mas'alada farci tahay qofna laguma ijbaarahayo inuu qowl mucayana uu qaato a'immadii baa isku khilaafay saxaabadii baa isku khilaafay adi qowlna laguma ijbaarahayo sida caqiidadii aan rabna inaad salaf caqiidadii u wada qaadataan saa laguguma ijbaarahayo qofkii maartaay ay naftiisa ay la noqon inuu aqriyo oo madhab aljumhuur qaato falahu daalika way u banaan tahay qofkii adiladii dacfigeeda arko falahu daalika waa isagana aan ku camal saasaa mas'aladan khulaasadeede wax maarataay ah annaga aan dadku ijbaaranayna ma jirto wabilaahi tawfiiq xasaan baan u dhiibhayaa waa ku dhiba sheekh mas'alada awalan sheekh maxamed dhagax khayr allaha siiye markuu afarta aimo sheegay wuxuu yidhi radia allaahu canhum masalada masalo khaldan weeye taradi waxaa iskala saxaabada wixii ka dambeeyana raxmad bay leeyihiin xataa culimmadu waxay ka hadlaan masalada cali karama allah wajhahu lama dhihi kara masalo khaldan wey waa in maaragtay laqad radia allaahu can lmuminiina id yubaayicuunaka radia allaahu canhum taradii saxaabada iska masalada haddaan ka baxo aayaddii walaalkay uu keenay horta siduu sheekh xuseen iyo shariifkuba u sheegeen masalo khilaafiya wey masaladan culimmaduna horey uga hadleen ibnu bukhaari iyo xataa shaafici waxay ku taallaa fatxulbaariga qowlu shaaficiyi fi lqadiim markuu joogay baqdaad shaafici wuxuu leeyahay xaaidadu kitaabka waa akrin kartaa way ku qoran tahay fatxulbaariga majmuucana waa ku qoran tahay markuu masar tagay buu arkay taxriimka oo adilo kale u helay maxamed ibnu idriis ashaafici aayadii baa iisoo hartay shiikhaan u dhiibayaay laa yamasuhu ila almutaharuun sheekhu waa fasiray khayr allah sii tafsiirkii ugu dambeeyey buu ka soo qabtay ibnu kaiir baan idiin akrinayaa inta ka horaysa tafsiirkuu ku fasiray o laa yamasuhu ila muaharuun qaala wuxuu yidhi alkitaab aladii fi sama tafsiirka ugu horeeyo wey maogtahay waxaa la sheegaa cilmiga kulligii waa la sheegaa meesha ugu dambaysa lagama soo qabto qaala alcawfiyu can ibni cabaas laa yamasuhu ila muaharuun yani almalaaika waa tafsiirka ibnu kaiir wey yaa ku tegey malaa'ig inay yihiin kadaa qaala anasun wamujaahid وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعفاء جابر بن زيد ومركز ضد ضنبا كتجي إيسك ابن جرير وحيري لا يمسه إلا المطهرون أسوأ قتادك ورمية لا يمسه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق, والمنافق الرجس واقعا واقعا ويدا منافق يقالكم ويتابتان waqaala ibnu mascuud fii qiraa'adiisa wuxuu yidhi laa yamasuu ila almutaharuun waa jirtaa qiraa'ada ah oo zuhri uu ku tegey oo shiikha shariifka uu sheegay waa midaan ey wuxuu yidhi laa yamasuhu ila almutaharuun min aljanaabati waalxadath waa jirtaa laakiin waa qowlka u dambeeya mas'alada xadiidka qiyaastiisa usoo delisaday shariifku waa sax nebiga markii uu ninku kaatay u yimid ee salaamay uu ka aamusay abi daauud buu ku jira xadiidkuna xasan weeye waa siduu u sheegay wey laakiin isla abi daauud laftigiisa kitaabkii hadda waada qaarkiin ba haye waxaan jeclahay daakiradeeda haddayna daciif ahayn isla baabka ku xiga wuxuu leeyahay baabu ruksati fii dalika markaasu wuxuu keenayaa xadiidkii caaisha ee muslim ku jiray kaana yadkuru llaha fii kulli axyaanihi yuu ka dambaysiinaya oo calaa kulli axyaanihi isla abi daauud laftigiisa xadiidku hadduu xasan yahana waa xasan weye xadiidkaa shariif ku sheegay laba riwaayadood buu ku yimid labada riwaayadoodba waxaan jeclahay haddaan daakiradu daciif ahayn waa xasan wey labaduba laakiin taa xadiidka caaishana muslim buu ku jiraa xasan bismi illaahi raxmaan raxiim kolley wakti mahayse waxaan doonaya inaan kusoo soo gaabeeyo arrinta ruux oo muslima waxaa u bannaan kitaabka qur-aanka ah inuu akhriyo uusan taabanin ama gabadh xaayada ha noqoto ama nin janaabo noqdo qaba ha noqdo ama nin daahir ha noqdo asal waxaa weeye ruuxa muslimka inuu qur-aanka aqriyi karo taasaa asal ah oo muslimiinta ku ijmaaceen inay marka hore bannaanta khilaafku wuxuu ka taagan yahay markuu ruuxu janaaba uu janaabo galo ama isaanta xaayado noqoto khilaaf ka taagan yahay ibnu cabbaas iyo saciid ibnu jubayr iyo saciid ibnu musayib maxamed ibn abi sulaymaan cikrama mawla ibni cabbaas intaba waxay qabaan islaanta xaayadadaa inay qur-aanka akhriyi karto saa waxaa soo guuriyay alimaam albaqawi min aimati shaaficiya fii kitaabi sharxu sunna waxaa kaloo qaba maxamed eh, ibn jariir atabari iyo maxamed nik la yidhaahdo ibn mundar waxaa iina hartay cashara daqaaiq cashara daqaaiq lihada almawduuc masalo cusub in furo ma rabo laakiin sida ilaahay u ogyahay aniga haatee su-aal yar baan ku darsanaya labada dhinacba markay hadda ay tobanka miro helaan hadday ku dari karaan qur-aanka kariimka eh, ma waxaa iska bedelahaya markuu luqada carabiga ku qoran yahay mise markuu luqada ingiliis qoran yahay laa yamasahu ila almutaharuuna ay wadaadaha dhaheen iyo idinkana aad tiraahdeen si kalaa taa loo fasiray markuu af ingiriis yahay iyo markuu carabi yahay maxaa iyagana ku soo arooraya intaana inaad naga jaahil bixisaan maraa maxaa dhe kutub badan oo qur-aan ah ayaa dad badan oo maaragtay aanan muslimiin ahayn gacantooda ku jiraan marka oo tafsiira barkood tafsiir kaamil oo luqad kale ah waan inaba carabi ku qornayn marka taana inaad maaragtay ku dartaan doodiinaan raba way dheheen ma taaban kara inay hoos ge bismi illahi raxmaan raxiim anaa hadalkayga aan sii badinaynin waktiguna igu bagaaban yahay wuxuu yidhi annagu dadkii salafka ahaa in la raacaan dadka faraynaa buu yidhi salaf miyaa sheegay tawxiidku inuu saddex yahay kalla waa been mana sheegin ka bax marka masalada labaad mas'alada labaad walaalkay wuxuu yidhi laa taqra'u laa taqra'u masalada labaad waxa weeye xadiidka wuxuu sheegay uu soo daliiliyey xadiis aanaan annagaba sheegin laa taqra'u lxaa'idu wala ljunuubu shay min alqur'aan inaan anagu aqrinay buu uga jawaabay bismi illaahi araxmaan iraxiim waxaa weeye laa taqra'u alxaa'idu wala nufasaa weye kaan waan aqrinin walaalkay u yihin waad akrisay ee aanu kaan aqrinin wuxuu ahaa laa yaqra'u alxaa'idu laa yaqra'u junub walxaa'idu shay'a min alqur'an xadiiskan waan aqrin mooye kankaanu maan aqrin saasuu sida sheekhu u jeedo haddaan meeshaa ka sii baxo waxaa weeye kow marka horta u horrayso caaisha ayaa akhrisay imaamu nawowi naftiis ayaa sheegayaa riwaayada caaisha laga warinaya inay daciifata horta waa daciiftaas midda labaad heraqle ee loo qoray kitaabka loo qoray looma dariishan karo xaaidada taabashadeeda ay qur-aanka taabanayso loma xaaidaanka hadlaynay marka tan kale waxaa la sheegay risaalo uu diray buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal aayad baa ku qornayd tan tafsiirka hadaan usoo noqdo nacam tafasiir kale waa jiran taa anaga ma aanan diidin oo siyaalo kale lagu fasirayo oy cobado si badan ku fasira waa jirtaa laakiin waxaan looga dan leenahay waxaa weeye tafsiirka kan ugu khayr badan waxaa weeye midka qur-aanka qur-aanka lagu fasirayo marka in lagu fasiro qur-aanka aan hadda haysanno aayadda nafteeda ayaa ku tusinaysa inuu yahay tafsiirka xasanka ee u wanaagsan inay culamo badan si kale ku fasireen oo isku khilaafsan wadowna taani maanan diidanin maxaa yeele culamada saa ku fasirayo waxay usoo deliishanayaan tanziilu min rabbi alcaalamiin waxa laga hadlayo waa kitaabka hortanada yaallo weeye ee ma aha lawxul maxfuudka iyo kutubta kale ma aha yani ma ahan lawxul maxfuudka marka sidaa darteed waxaa leenahay tafsiirka ugu xoog badan tafsiirkaa isaga weeye oo sidaa ayada ku fasirayo amaa xadiidkan hadda sheekha uu soo qaadayey inuu ku jiro ninka isaga ee yani la daciifay xijaaziyiinta riwaayooyinkuu ka warinayo ee shaamiyiinta aan la daciifinin taa waa tan horta hore uusii sheega weyaan laakiin duruq buu leeyahay duruqdaasa yuqawi bacduhaa bacdan falidaalika xadiidka darajatu xasan buu u kor noqonaya saasaana waana dinir bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan ka warramayaa insha allahu soomaalidu waxa hadalka markay bilaabayaan waxaa jira ay yidhahdaan mahmahyo mahmahyadu marka waxa weeye hadal macnaha lagu dareemi karo maqsadka loo socdo lagama dhigahayo masalada sharcigaa kuma haboono walaalayaalo markii addiinu an nasiixa aan ku dhaqmayno kelimo la yidhahda dadax iyo gooraq baa jira qolaa waxay yidhahdaan markay xoolaha biraysanayaan idbax waa lugadii carabiga rasmiga ahayd bire qolana waxay yidhahdaan gooraq qolana bire bay yidhahdaan saasoo kale kelimada lagama rabo inay noqoto waxaad isku waafaqdeen culimmadii hore oo ka hadashay iyo culimmadiina raggiina xaggaa dhinaca ka hadlay jamhuurulmuslimiin salaf iyo khalafba inay naagta xaydadahay qur-aanka akrisa inay xaaraam tahay soo saa maahay muslimiintu soo saa dhagaan kama qaadin jamhuurtu inay macnaha qabaan miyaanan akrin inay xaaraam tahay inay akriso sidaasaad akriseen qoladaanina sidaasay akriyeen marba haddii jamhuuri inay muxaram tahay ay qabaan shalayna waxaad noo akhriseen meesha dadka muslimiinta ah oo jamhuurulmuslimiin ay maraan waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayatabic kayra sabiili lmu'miniina nuwallih maa tawallaa wanuslihi jahanama baad noo soo akhriseen waxa weeye aayaddaasi waxay ka warramaysaa aayatulijmac baa la yidhahdaa qofku markuu ilaahay khilaafo rasuulka khilaafo markuu hanuunka ogaado ka bacdi nuwallihi baa ilaahay yidhi waan kaga weli yeelana tawali siinaynaa man tawalla axadkuu ka weli yeeshay waa shaydaan nawalihi maa tawalla axadkii uu ka weli yeeshay baan u dhiibhayaabaa ilaha yidhi wa nuslihi jahannama haddana mar haddaad ijmaacii noo sheegteen inaan la khilaafi karin jamhuurtuna iyo aqalku wax laysisiista aysan ahayn inaan kabacdi bacdi aad ku luuqluuqdaan wax aan yacnii shareecada islaamka saabit ku ahayn waxaan leenahay walaalayaalow diinta hay ahaanaysanina adinkoo diinta garanaya baaraka allaahu fiikum markii hore waana kaga sukri celinaya oo aad qirteen inay jamhuuri qabto naagtaas inay qur-aan ka xaaraam tahay xaydada sukri baan inay celinaya laakiin markaad gadaal uga laabateen oo sheekh nawowi labadiisa qowl qowlna ka soo kacdeen qowlna deliisateen oo qowlkaa deliisateen uu yahay caaisha baa qur-aanka akrisay buu yidhi sheekh nawowi asaguna uu yidhi kelimadaasi madcuuno weeye oo kitaabka ay ku taallo taasna xoogaa daliil baan idinka tirsanaya baarak allahu fiikum waan dhammaystaraya iska dhowro anaa hadhow kula gurinaya insha allah waxa weeyaan marka taa waan ka soo gudbaya waxaan uga soo gudbayaa xadiidka tirmidi iyo ay soo wariyeen oo laa taqra'u lxaa'idu walow junubu shayan min alqur'aan cabdulaahi ibn cumar baa soo wariyey radi allahu canhu xadiidka uu soo wariyey imaamka kitaabka qoray iyo ninka shaarixa lama tartansiiyo diinta islaamka waxaa jira waxa la yidhaahdo shareecada islaamka waxa la yidhaahdo waxaa jira oo diinta islaamka lagu kala rajaxo ninka naasikha iyo ninka shaarixa maraatibulcilmi baa la yidhahda cilmulusuul baad sheegataa inay taqaanin usuulu fiqi martabadiisa imaamka kitaabka qoray ayaa taxsiinka iyo tadciifinta iyo tasxiinta iska leh tirmidi baa xasan ka dhigay xadiidka adillo kaleeto waxaad la timaadeen tadciifkoodi baad la timaadeen imaamu tirmidi baan idinka siinaya insha allah sunan tirmidi matnkiisa idinka siinaya inuu taxsiiniyey ayaash baa macnaha haddii la qadaro waxa weeye riwaayadiisu markii uusan ka soo warin saamiyiin markuu ninkaa shiikha yidhi magaciisa ma garanaye wuu fiican yaho waa runtiiso sidaas way qabaan muxadisiintu ahlulmusalax baa qaba markuu ahlushaam ka soo wariyana inay saabito tahay riwaayadiisu xijaaj markuu ka soo wariyana inay hayru saabito tahay riwaayadaana marka tii shaamiyiinta miya mase waa tii xijaajiyiinta maanta kala caddaynina baaraka allahu fiikum soco waxaa soo haray mas'alada ku saabsan xaa'idada baa loo dariishanayaa xadiidkii nebigu uu yidhi caaisha calayhi salaatu wasalaam ifcalii maa yafcalu xaaju hayra allah taduufii bilbeyt kacbada maxaa looga xarimay naagta xaa'ibadaa inay dawaafto masaajidkaa ku dhex yaalla soosaadkabay ku dhex taallaa sooma kacbadu beydkay ku dhex taalla sooma beydkaa marka laga xarimay naag xaa'ibaha inay gasho qur-aanku marka beydka waa ka xurma yaryahay miya la subxaanahu ilaahay baa sahnaaday subxaana wa tacaala qur-aanka ayaa beydka ka xurmo sarreeya oo hal xarafoo qur-aanka ka mid ah kulli jamiicu ambiya haddii laysku soo aruuriyo ma ay gaari karaan awooddeeda ma dhammaan karaan maxaa yeele kalaamu ciise wey ilahay kalaamkiisi weye subxana wa tacala kalaamu rabbi wey kalaamulcasiis weeye qur-aanku hal xaraf oo qur-aanka ka mid ah wax la feerdhigi karaa ma jiraani bacdamaa marka baydkii loo diiday xaaibadii miyaanan muslimiintanu dareemi karin inay naagta xaa'ibadahay marka qur-aanka akhrisanay xaaraam tahay waan dareemi karaa xaasha lilah haddii aan ka soo gudbo junubkii oo asagu ka kabaa'ir yar oo yacni waxa weeye ka dahaaradiisu wudu ka ansaxo naagta xaa'ibadana weysaqaad uusan ka ansixin buu nebigu ka xarimay calayhi salaatu wasalaam inuu qur-aanka akriyo caaishaa soo wariso xadiidkaa soo daliishan weeyaano kaana rasuulullaahi yadkurullaha fii kulli axyaanihi xadiidkeeda weeyo ma aadla dacnin ilaa an yakuuna junuban oo falaa yaqra'u alqur'aana bay tiri inuu junub yahay mooyaane oo qur-aanka ma usan akrin jirin sidaa markuu junub yahay qur ma usan akrin jirin marka asagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu junub yahay uusan qur-aanka akrin jirin nimanka yani junubkaana uu ka reebay oo xadiiskii aad hadda soo dalaliseen inaad masale meelada uluga gelisaan oo tidhahdaan masale khilaafiya weeye waa marka hore ku baracayseen oo waxaa tidhahda waa khilaafiyo laakiin khilaafka midna waa waahi midna waa khilaaf muctamid oo la qabsan karo khilaaf waahiya marka looma soo deliisan karo haddaan ka soo gudbo imaamuna shaafici raxmatullahi calayhi waa runtaayo wuxuu leeyahay laba madhab buu lahaa qowlul jadiid iyo qowlulqadiim baa la kala yidhaah ahlu ciraaq markuu ahaana kitaab kutub buu qoray qowlu jadiid baa magaceeda qowlu qadiim baa la yidhahdaa ahlu masar markuu ahaana kutub buu qoray qowlu jadiid baa la yidhahaa magaceeda sida yani ninkii hadda cibaarada sheekh nawowi aan garanayay uu moodahayo laba masalo jadiidka iyo qadiimku inay yihiin laysa kadalika afar iyo toban iyo boqol kitaab uu tasniif ku sameeyey wax allaala wux ciraaq iyo intii la xidhiirtay uu ku sanifay qowlu qadiim baa la yidhahdaa waa daciif man nasabanii qowlan qadiiman falaa ajcalu fii xillin buu yidhi si imaamu shaafici raxmat ullahi calayh qowl qadiima ah, ninkii ii nisbeeya oo madhabkayga inta ka soo deliishada yidhaah imaamu shaaficiga qowlkaan qaba xalaal kuma sugna waa dambaabay yidhi taasna waa ka waantoonaysaan baaraka allahu fiikum waxaa weeye qowlka qadiimka ah, oo qaba imaamu shaafici madhabkiisa xaa'idbaa qur-aanka akrin karta marjuux weeye waa ka laabtay imaamku waa ka laabtay waa shay marjuux camhi oo laga laabtay baan odhanaya ma garateen waxa weeye marka waxba kaga sii dheeraan mayo ninkan waxa weeye walaalkay ah maanta wuxuu yidhi walaalkay waxa weeye maxamed wuxuu yidhi eh, magaca yani xoogaa iga bahsan maahane Ah, maanta waxaa la yidhi nawayt cumratan markuu shariifku yidhi nawaytu cumratan waxajar markuu yidhi labayka baa lagu nasbinhayaa yidhi labayka goormay asmaadii camal fari jirta goormay ka mid goormay labayka ka mid waxay ka tahay waxyaalihii awal adigu hadda ka hor aan noo sumaysay waayahay tobankii tobankii midhun oo u dambaysay weeyaan inta inkastoo anigu su-aal yaroo aniga ninkan aan rabnay in wax nalooga sheega labada dhinac weli an ka sheegin wax ka sheegi doonaan qolada mooye oo aad middaan idiin sheegay mase marka laga baxa haye waaye shukran haye xagga gee hadda bismi illaahi raxmaan iraxiim الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم مسألة waxaan u malayn shay masale haddii la sheego mujmal iyo mufasal waayo walaalkay dhagax buur kolkuu hadhahayay aayad buu u deliishaday laa yamasu ila almutaharuun waxa la isku haysto qur'aanka taabashadiisa ma aha ee ma akrin kartaa iyada oo fadhida can dahri lqalbi ma akrin kartaa weeye masaladu ee masxabka in la taabanaya kaa layskuma haysto waa inaad ogaatiin masaladana waa masale khilaafiya weliba qolo kale waxay rajaxahayaan qowlkan kale ee daciifinaysaan kaasay rajaxahayaan wabilaahi towfiiq bismi horta walaalayaal masaladan way ka gedisantahay masaa-ishii hore sida loo sheegay annaga hadda idinka soo horjeedno oo isla fadhina masalada isku ra'yi kama qabno horta saa u ogaada waxaa yeelay maadaama salafkii ay isku khilaafeen fuqahadii dhexe isku khilaafeen a'imadii isku khilaafeen ilaa yowmina hada la isku khilaafsan yahay anaguna adilada culimmadu kala deliishadeen inaanu fiirino ninba si la rajaxanto wax la yaab lemaha sooma ha sanadkii hore masaa-ishii hore marka ma aha sidoo kaleeto culimada kale ninku hadduu baxsi iyo baadhi sameeyo taqliid uusan samaynin mas'alada sibaa la rajaxmi karta waxaa laga yaaba aniga inay la rajaxantahay inay xaaraam tahay sheekh maxamed waxaa laga yaaba inay la rajaxan tahay inay bannaan tahay nin kale inay si kale la rajaxan tahay waa masale fiqiya culimadii isku khilaafeen kuwii isku khilaafeen baan anaguna raacsanna taasi horta waa mid ah midda labaad waxoogaa waxaa weerar lagu sameeyey wahaabiyii salafe iswaafajiya iyo tawxiidkiiyaa dib loogu noqday anugu ku noqon maayo waa ka gudbayaa laakiin waxaan ka dhihi karnay horey baanu u nidhi weliganna wahaabiyaan maana odhanin ayb waa ka gudbayaa daara qutni wuxuu yidhi buu walaalku shariifka xadiidka isnaadu saalix haddii la yidhahdo waxaa laga wadaa saxiix aw xasan musalaxa sidaas maaha saalix haddii la yidhaahdo xasan iyo wixii ka hooseeya waa saalix kuma yimaado saxiix kuma yimaado sidaas waa sida ay culimada xadiidku musalaxooda ku sugan adilada marka masalada labada dhinacba la deliishaday waa adiladii culimadii hore ay deliishadeen waxba anigu ka odhan maayo laakiin waxoogaa waxaan jeclaa qaabka cardiga inuu ahaado yani waxa weye alakh shariif cabdallah oo kaleeto ay u cardiyeen masalada inay ama sheekh dhagaxbuur oo kale inay labadii dhinacba ay cardiyaan sida masalan uu xuseen sameeye o kaleeto oo yidhahda labada madhabba waa jiraan qolo walba saasay daliishatay laakiin sidanaa ila rajaxan ammaanada cilmigu saasay ku jirtaa ammaanada cilmigu saasay ku jirtaa midda kale masaladu hadday fiqiyata saa laysugu khilaafsan yahay aaraada culimmada waa inaad ixtiraamto aaraada culimmada waa inaad ixtiraamto waxaa meesha ka yeedhay ifcalii kamaa yafcalu lxaaju waa fikrad lagu banaysanayo waa fikrad lagu ma imaamubukhaari baa fikrad wax lagu banaysanayo la imaanay mise saxaabadii iyo salafkii waa fahm ay fahmeen ijtihaad ah sax noqon kara khaldamina kara marka in la waa laga maarmaan culimada iyo ijtihaadaadkooda mida kale saxaya waxa weye saxaabada lagama soo guurinin wax khilaafsan diidada waa hadal isaguna aan saxayn cabdullahi bni cabaas caaisha kayrkood baa waxaa laga soo guurinayaa inay qabeen in macnaha waxa wey ay xaydadu qur-aanka akhrin karto masale markaba cahdigii saxaabaday khilaafayeen saxabada waa isku khilaafsaneen taabiciinta waa isku khilaafeen a'imadii waaweyneyd baa mid walba laba qowl ka afartoodu mid walba laba qowl buu ka waa kuwa ninkaan laba qowl laga soo guurinin intaa waxaan kaga baaya madhab aljumhuur hadday sidan qabaan maad jumhuurta saacd raacdaan oo diinta luqluuqa ka daysaan waa hadalkii shee cabdalla wey shee cabdalla soomayn waxaan odhan lahaa jumhuurtu xujo maaha laakiin waxaa xujo ah daliilka jumhuurtu ayagoo madhab maray baa laga xoog banaan karaa marna ayagaa xoog banaan kara ilaahay iyo rasuulkiisuna waxay inay yidhaahdeen daliilka raaca ee jumhuurta raaca meel lagu yidhi ma jirto taasi waa midda ayb midaan anagu qirsannahay inay jumhuurtu martay oo culimmadu dhankaa u badan yihiinna inaan sheegno ceeb naguma ahee ammaano cilmiya wey weligannana meel yani mas'alo walba markaan soo maraynay wixii cilmiya ka jira inaan sheegnaan ku qasbanayn leannana wax khayaanna doonayn dadka inaan wixii jira hor dhigno weeyaan qowlu imaamu nawowi baad kala qaadeen buuhi kala tafriiqiseen oo midna ka sheegteen midna aad ka tagteen waanu akhrinay labada madhabba imaamu nawowi inuu sheeg hadalkiisi waan soo guurinay maanaan ka kala tegin taana waxa weyaan iyaduna waa been abuurad waxaa ku noqonayaa shariif cabdallah oo yidhi albani lama cuskanayo waxaa la cuskanayaa saqaaf maxaa yidhaha albani idraab baa ku dhacay saqaaf baa kuu sheegay inuu idraab ku dhacay albani hadugu maada baadhin laakiin haddaad baadhi lahayd waad ogaan lahayd saqaaf inuu wuxuu sheegay waxba ka jir xaadiista mid mid u baad saqaafna xujo ma aha sheekh albani oo xadiidka ka yaqaana biijmaaci culamaai lmucaasiriin yani adduunka maanta ma jiro ha jirte laakiin inaan ka waanina waabay tahay oo xaqa waa tahay lakin ay naga muuqato afka iyo lisaanka iyo camalka waa inay isdabiqaan waxaas aan ka sheeganayno iyo qalbiga waxaanu ka aaminsannahay inay isdabiqaan weeye ma ahe in dad kale aan uga sheegno inaanu caalimiin nahay inaanu waxgarad nahay inaanu diinta ka warhayno inaanu sunadii ku dhaqanayno hadhow marka kalena marka waktiyaalka kalena calaa shafaa julfin haalin inaan ku sugannahay maaha taasi diin maaha taasi wax diina maaha waxaa weeye marka anaba arrintaydii hadalkii yani soo gaabinhaya niman yahow fidnooyinkan rasuulku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh aan iska ilaalino sidaan noolaynaynaa oo aanaan noolaynayn ee aanu kala xaraysannaha walbog aan iska ilaalino axaadiista rasuulka iyo saadidii kuu leeyahay iyo aayaadka ilaahiga ah ya war dhaqankooda aanu dabidno oo aanu arrinta caynkaasa noolayno haddii aanu muslimiin nahay weeye ilahayna agtiisa aanu kharka doonayno weye haddii kale haddee nin weliba xafladii u dhighayo marka haka sheekeeyo reebel wuxuu rabaa ku doo hebel waa ku doo kuwana waa sida kuwana waa ibtidaac ya way ognahayo oo markay masaajidka wada joogaan yani kuwa kale waxaa la yidhahdaa waa falsafad baa reer hebel noo keeneen been bay sheeganayaan waa ognahay waa ognahay waxaan kala qabsan